بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل في متابعة الإمام فصل كان وحكم ألف كاه الله شرط كبدا شروطي حراشرة waana shardigii toddobaad horey waxaa inoo soo dhaafay shuruuddii kale ayaa ina soo dhaaftay oo qaar kamid mid ah aan tilmaannay qaar kamid mid ah waan tilmaannay qaarna kitaabkuma sugnayn shuruudda haddaan soo taxno si iskugu xidhnaato waxaa weeye shardiga koobaad inuusan maamuumkii imaamkiisii ka hormarin fi lmowqif meesha la taagan yaha wa inuusan kaga hormarin shardiga labaadna waxaa weeye cilmuhu biintiqaalaati alimaam inuu la socdo oo og yahay imaamkiisa guurguuritaankiisa ama dhaqdhaqaaqiisa shardiga saddexaadna waxaa weeye an yajmacumaa makaan in meel ay kulmiso waa afarta xaaladood aan ka saari jiray shardiga afraadna waxaa weeye waa fasalkii u dambeeyey baa ka bilaamaye in ma'muumkii uu la yimaado niyat aliqtidaa niyadii ku xidhashada amaniyaة اljamaca shardiga shanaadina waxaa weeye tawaafuqu nadmi salaatayhima bimacnaa imaamkii iyo ma'muumkii labadooda salaad inay isku qaab yihiin oo isku hay-a yihiin oo maxaa kaa baxay haddii aysan isku hay-a ahayn oo maalan salaaddii faradka ahayd ayaa wuxuu ku xidhanayaa kusuuf ama salaaddii faradka ahayd ayaa wuxuu ku xidhanayaa salaat اljanaasa dee labada salaadood isku kayfiyaba ma dhacaan saas darteed iskuma xidhan karo laakiin waa inay ahaadaan laba salaadood isku hay-a ah sida duhur iyo duhur ama duhur iyo casr ama duhur iyo subax ama farad iyo sunno dee isku kayfiyadii waa isku mid walow ragcaadkii ha ku kala duwanaadaan hardiga lixaadina waxaa weeye kaasi matniga kitaabka kuma qoro horta hardigan hanaad ee tawaafuqu nadmi salaatayhima mualifku wuu ishaaray laakiin muusan ka cabirin shardi oo wuxuu yidhi fain ikhtalafa ficluhuma ka maktuubatin wa kusuufin aw jinaazatin lam tasixa cala asaxiix waa kii halkaa kulaha fasalkii u dambeeyeen akhrinay aakhirkiisii shardiga lixaadna waxaa weeye muwaafaqat اlimaam fii afcaali اsalaa in maamuumkii uu ku waafaqo imaamkiisa afcaashii salaada shardigani kuma yaallo matniga kitaabka laakiin wuxuu ku jiraa sharax waxaa looga jeedaa imaamkaagii hadduu la yimaado ficil waa inaad ficilkaa ku waafaqdaa maalan hadduu atixiyaadkii hore uu u fadhiisto ma khilaafi karti adugu kama kici kartid atixiyaadkii sidoo kale hadduu atixiyaadkii hore iloobo kaco aduu atixiyaadkii hore uma fadhiisan kartid haddaad saa samayso waxaa weeye salaadaadii way kaa buraysa waa inaad ku raacdaa imaamkaaga haddii ataa atixiyaadki hore ka tago ila atixiyadki hore rukni ma ah laakiin imaamkaaga hadduu farad ka tago dee ku raaci mayse sujuud buu ka tegey sujuudda waad la imaan ka tegitaanka ka tagtay mutaabacadii yani eh, maadaama farad aad la imaanayso dee salaadaadi kaama burayso waaya hardigii toddobaad ba halkan mualif ku sheegaya marka oo shardigii u dambeeyey shuruuddii qudwada ahaa wuxuu idhi tajibu waxaa waajibah mutaabacatu اlimaami imaamkii in lagu raaco fii afcaali salaati salaadda afcaasheedii bian yataahara waaba inuu kadib maro bilowga ficilkii ma'muumka uu gudagelayo waxaa weeye afcaashii salaada can ibtidaa'ihi imaamka bilowgiisu inuu kadib maro wayataqadam uu ka hormaro calaa faraaqihi faraaqi limaami imaamka intuusan ka minhu ficilkii afcaasha salaada ka mid wuxuu ujeedaa mutaabaco waa la timaada imaamkaagii waa inaad la socotaa waa inaanad ka hor marin kana dib marin oo imaamkaaga markuu rukni la yimaado oo afcaashii salaada ka mid ah adna la timaadaa ficilku la yimaada waa inaad la samaysaa taasina waxaa daliil u ah xadiidkii nebigu uhi salى اllahu alayhi wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam looga dhigay si loogu daydo faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu haddii haddaba uu kibaarto oo takbiiratixraamkii uu la yimaado salaaddii u idinkuna xidha waidaa rakaca farkacu haddii uu rukuucana rukuuca u nabig alayh isalaatu marka fa ka cabiray fadan waxay faa'idaynaysaa tartiib iyo tacqiib yacni tartiib inuu ka dambeeyo tacqiib inuusan in badan ka dambaynin ku xigo un saa u gudagalo adna aad kadib gudagasho marka markuu mualifku leeyahay mutaabacadii asagoo kuu tilmaamaya in ficilkii markuu bilaabayo ma'muumkii uu ka dambeeyo bilowgii imaamka macnaa imaamku ha kaa horeeyo oo ha ka hor bilaabin ficilkii asagoo ha kaa hor bilaabo dabeetana adugu ku xig isla markaa intuusan imaamkii ficilka uusan ka dhammaanin waa inaad adna guda gashaan maalan imaamkaagii markii uu qiradii dhammeeyo waa inaanad ka hor rukuucin ood sugtaa intuu rukuucayo markii uu rukuuco adna rukuuc hana ka dambayn ilaa xad uu ka kaco rukuucdii waa halkan ku leeyahay wayataqadam calaa faraagihi minha intuusan ruknigii ka dhammaanin adna waa inaad ka hormartaa ood markaas aad guda gashaad ruknigii haddaba mutaabacadi waa sidaa wuxuu ku uhi tajibu waxaa imaam imaamkii in lagu raaco fii afcaali salaa salaadda afcaasheedii kaasaa waajiba waana shardi ay ku asaxayso salaadii jamaacada bian yataahara waa inuu ka dib maraa ibtidaau ficlihi ficlilma'muumi ma'muumka ficilkiisa bilowgiisa waa inuu kadib maraa can ibtidaa'ihi imaamka bilowgiisa waa kadib maraa oo imaamku waa ka hor bilaabaa ruknigii ama ficilkii afcaasha salaadda ka mid ahaa isla markaa uu ka hormaraa ma'muumkii calaa faraagihi minhu ficilkaa intuusan faaruqin waa inuu ka hormaraa oo uu guda galaa ficilkii fain qaaranahu haddaba haddii uu la xidhiidho maamuumkii hadduu la xidhiidho imaamkiisii haddii uu la xidhiidho oo isku mar uu rugnigii la bilaabo lam yadura taasi dhib keeni mayso ilaa takbiirat markii laga reebo takbiiratu ixraamkii haddii ma'muumkii uu imaamkiisii la socdo oo uusan ka dambaynin markuu imaamkii rukuucay buu la rukuucay ama markii uu rukuuca ka soo kacay buu la kala soo kacay markuu sujuudayay buu la sujuuday taasi dabcan sunnadii nabiga alayh slat slaam way khilaafsan tahay waana shay makruuh ah fadiiladii jamaacadana qofku wuu ku waayayaa ila nebigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam inamaa jucila اlimaamu liyutama bihi imaamku waxaa imaam looga dhigay si loogu daydo faida kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacu hadduu kibaarto idinkuna kibaarta hadduu rukuucana rukuucu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam laakiin qofkani amarkii nabiga ma qaadanine imaamkiisiibuu la socdaaba uu la tartamayaa wuu la tartamaya imaamki marka taasi waa khalad laakiin salaaddii ma ku buraysaa maya kuu buri mayso waxaa laga soo reebayaa un hal rukni haddii uu la xidhiidho oo ah takbiirat alixraam imaamkii markuu takbiirat alixraamka xidhanayey ayuu mamuumkani la xidhay allahu abartiba iskumar dheheenba marka dee waxa weeye salaadii umaba guntamaysaba salaadiisii maba guntamaysaba hadduu imaamkiisii iskumar ay xidhaan ma guntamayso waa inuu xidhashada kaga dambeeya fain qaaranahu hadduu maamuumkii imaamkii la xidhiidho oo qawlkii ama ficilkii kula xidhiidho lam yadura kaasi dhib keeni maayo macnaha ma dambaabiyu ka wadaa maxaa yidhi xidhashadii waxa weeye way hagaagsan tahay wax mukhaalafaad kuma jirto laakiin waa shay makruuh ah oo fadiiladii jamacadu ku waayay ilaa takbiirata ixraamin markii laga reebo takbiiradii xidhashada mooyaane taas haddii uu kula xidhiidho dee taasi waxa weeye salaadiisii ma ansaxayso mana guntamayso wain takhalafa haddii uu maamuumkii kadib maro biruknin rukni haddii uu kala dambeeyo imaamkiisii bian faraqa alimaamu imaamkii waaba inuu faaruqo minhu ruknigii inuu faaruqo oo ka dhammaado wa huwa maamuumkii oo fii maa qablahu ruknigaa wixii ka horreeyey ku jira lam tabtul ma burayso salaadii fil asaxi wejkii asaxnimada badnaa yacnii haddii ma'muumkii uu imaamkiisii kala dib maro rukni ficli ah oo arkaantii ficliga ahayd sida rukuucdii iyo sujuuddii iyo wixii la midka ahaa iyo ictidaalkii ayuu kala dibmaray hal rukni buu kala dibmaray yani imaamkiibaa dhammeeyey ruknigaas qofkiina wuxuu ku jiraa ruknigii ka horreeyey weli ku jiraa salaadda ku buri mayso miaalkiisa waxaa weeye imaamkii ayaa taagnaa qiradii buu dhammeeyey dabeetana wuu rukuucay maamuumkii weli wuu taagan yahay qiradii buu ku jiraa dabeetana rukuucdii buu ka soo kacay ka soo kicitaankaa rukuucdu ka soo kacay oo ka soo dhammaaday maamuumkiina weli uu taagan yahay muxuu la dhaafay hal rukni may hal rukni oo halkaa rukni waa maxay waa rukuucdii hal rukni buu la dhaafay marka halkaa rukni uu kala hormaray salaaddii ma ku buraysaa maya ku buri mayso xataa haddii uu kas u bareeray maamuumkani oo kas uga dabadimaray imaamkiisii ku buri mayso macduur yahayna asaga min baabi awlaaba oo qofkani qiradii baaba ku culus oo waxa uu carab culus yahay asagoo qiradii ku jira imaamkiibaa markiiba intuu qiradii dhammeeyey ayuu horey u rukuucay dabeetana rukuucdu ka soo kaco asagoo weli ku jira kaasi waa macduur bay naga dhaaf wuu noo imaan doonaa insha allah markuu laba warkuni ka hadlayo laakiin xataa dilaa cudur hadduu uga dib waxa weeye salaada ku buri mayso maxaa yeele waa takhalluf yasiir ah wax yani weyn ma aha takhalluf weyn ma aha waaya wain takhallafa haddii uu kala dib maro ma'muumkii imaamkiisii hadduu kala dib maro biruknin hal rukni hadduu kala dib maro bian faraqa waaba inuu dhammaa ka dhammaado imaam alimaam imaamkii minhu ruknigaas walxaal huwa imaamkii fii maa qablahu ruknigaa wixii ka horreeyey uu ku jiro lam tabtul ma burayso salaaddii filasaxi wa huwa maamuumkii weeye e, bianfaraqa waaba inuu dhammeeyey alimaam imaamkii minhu e, rukniga uu dhameeyey wahuwa maamuumkiina fii maa qablahu kii ka horreeyey uu ku jiro lam tabtul ma burayso salaaddii filasaxi wajka saxnimeedu ah aw amase biruknayni takhalafa wuxuu la dib maray maamuumkii biruknayn laba rukni ayuu imaamkii kala dib maray bianfaraqa waaba uu dhameeyey imaamkii minhumaa labadaa rukn ayuu ka dhammaaday wlxaal huwa maamuumkii fii maa qablahumaa labadaa rukni wixii ka horreeyeybu weli ku jiraa haddaba masalan tafsiil baa ku jira fandur fain lam yakun cudrun hadduusan cudurdaar jirin ka reebay ma'muumkii imaamkiisa ka reebay sidaan tilmaami doono baalat markaa salaadii way buraysaa mar haddii laba rukni uu kala dib maro bilaa cudrin salaadii way buraysaa waayahay wain kaana haddii laakiin cudurdaar uu jiro bian asraca waxa uu dedejiyey bian asraca waaba inuu dedejiyey imaamkii qira'atahu qiradiisii warakaca u rukuucay qabla itmaamil ma'muum ma'muumka intuusan dhammaystirin alfaatixata faatixada intuusan dhammaystirin ayuu imaamka intuu qirada dedejiyey ayuu horay u rukuucay markaa maxaa la samaynay faqiila waxaa la yidhi yatbacu hu ma'muumkii imaamkiisii wuu raacayaa oo intuu ka tago wuxuu ku jiray ayuu imaamkiisii halkaa uu maraya kala qabsanayaa wa tasqudu lbaqiyatu wixii u soo hadhayna ee baaqi ahaana wuu ka dhacayaa maxaa yeele qofkani waa macduur wاصaxiixu wejka صaxiixah wuxuu leeyahay yutimuhaa wuu dhammaystirayaa faatixadii wayascaa wuu soconayaa khalfahu khalfa imaamihi imaamkiisii ayuu daba soconayaa oo ku daba jirayaa maa lam yusbaq haddii aan lagala hormarin biakari min alaaati arkaanin maqsuuda wax ka badan saddex rukni oo loo qasday oo maxay saddex rukni loo qasday wahiya awiilatu arkaanta dhaadheer saan tilmaami doona waayahay fain subiqa haddii lagala hormaro maamuumkii biakara wax ka badan saddexdii rukniga soo tilmaanay faqiila waxaa la yufaariquhu wuu faaruqayaa imaamkii walasaxu wejka asaxnimada badanse waxaa weeye yatbacuhu wuxuu ku raacayaa fii maa huwa fiihi wuxuu imaamkiisu ku sugan yahay ayuu ku raacayaa uma dabeetana yatadaaraku wuu soo haleeshanayaa bacda salaamiilimaam imaamkii markuu salaamo naqsado kadib wixii dhaafay ayuu la imanayaa suuradan dambe waxaa weeye in ma'muumkii imaamkiisii kala dib maro laba rugni tii hore waxay hal rugni halka rugni wax dhiba ma leh oo salaadii ku buridayso hadduu imaamkii ka hor rukuuco dabeetana isagoo eh, weli taagan oo haddana ka soo kaco rukuucdii dee hal rukni markaa la dhaafay taasi waxaa nidhi salaaddii ku buri mayso laakiin laba rukni haddii uu kala hormaro tafsiil baa ku jira oo labada rukni horta see ugala hormarayaa bal aan suurayno wuxuu ku yidhi waa inuu imaamkii labada rukni uu dhammeeyo asagoo ma'muumkii uu ku jiro labada rukni wixii ka horreeyey tusaalihiis waxaa weeye maalan imaamkii wuu taagnaa dabeetana qiradii buu dhammeeyo wuu rukuucay maamuumkii weli wuu taagan yahay rukuucdiibuu ka soo kacay waa hal rukni haddana ictidaalki u soo kacay sooma itidalkina waa rukni kale wuu ka dhammaaday ictidaalkii oo wuu hoobtay hoobashada oo gudagalay sujuud u hoobtay laba rukni uula dhaafay soo maarti midna waa rukuucdii midna waa hee ictidaalkii intaa uu ictidaalka taagan yahay hadduu kusoo haleelo dee markaa laba rugni lama dhaafin laakiin wuxuu la dhaafay rukuucdii weli wuu taagan yahay maamuunkii ictidaalkii na uu ka dhammaado hoobashadii buu guda galay marba hadduu sujuudi u hoobtay waxa weeye macnaheedu inuu rukuucdiina la dhaafay ictidaalkiina la dhaafay sidaasuu laba rugni kala hormaray marka masaladan tafsiil baa ku jira sida tii horeo kale ma aha tafsiil baa ku jira qofkan waxaa la eegaya waxa keenay inuu imaamkiisii kadib maro ma cudurdaar baa jira mise cudurdaar ma jiro miyaa loo garaabaya qofkan oo wax sabab ayaa jirta oo loogu garaabi karo haddii wax garoonsiya uusan jirin oo bilaa sabab uu iskii oga dib maray imaamkiisii oo laba rukn imaamkiisi la dhaafay salaaddii saas ku burta maxaa yale mukhaalafo foolxun ayuu la yimid laakiin haddii cudurdaar uu jiro oo cudurdaarku muxuu noqon karaa imaamkii ayaa qiradii dedejiyey waa yani uu carab fudud yahay markiiba faatixadii buu dhameeyey horuu ka rukuucay horuu ka soo kacay horuu u sujuuday isla markaa maamuumkii faatixadii buu weli akrinayaa faatixadiina waa rukni lagama tegi karo faatixadiina waa rukni maamuumkiina faatixadii asagoo akrinaya ayuu qofkan intuu markiiba faatixadii dhameeyo imaamkii horey u rukuucay haddana hore u sujuuday xaaladaas marka muxuu samaynayaa laba qowl buu inoo sheegay qiil daciifa ah iyo wej saxiixa ah. qiilka daciifka wuxuu leeyahay ama wejkaa daciifka ah wuxuu leeyahay halkaasuu kala qabsanayaa yatbachu wuu raacayaa mamuumow mar haddii laba rugni ku dhaafeen oo imaamkii laba rugni kaala hormaray halkaa ku jooji faatixada iskaga tag ha dhamaynin imaamkii soomuna sujuudin la sujuud isla markaa baqiyadii way kaa dhacaysa baqiyadi waxaa ujeedaa rukuucdii iyo ictidaalkii way kaa dhacayaan rukuucdii iyo ictidaalkii way kaa dhacayaan macduur baa tahay marka imaamkii ayaa kaa qaaday qof masbuuq ahoo waxaa weeye imaamkiisi rukuucdii ku soo haleele oo kale umaad la mid tahay marka wixii kale wuu kaa dhacayaa laakiin wejka saxiixa wuxuu leeyahay maya ee faatixadiisii horta wuu dhammaystirayaa qofkan waa macduur imaamkiisiina uu daba soconaya faatixadiisi markuu dhammaysto wuu rukuucaya imaamkiisina haduudana sujuudaha ku jiro wuu ka soo kacaya sujuudiga ictidaalku la imaanaya sidii caadiga ahayd masaladiis u wadanaya laakiinse rukuucdii ma dheeraynaya wuu fududaynaya intuu fududayn karo asagoo dumaaniinada la imaanaya laakiin imaamkiisi wuu daba soconaya ilaa marka dambe uu ka soo gaaro laakiin haddii ay dhacdo in saddex rukni lagala hormaro saddex rugni wuu daba socday laakiin saddex rugni buu la dhaafay imaamkii markaa dee xaaladu sii cuslaatay saddex rugni oo weliba maqsuud uu ku yidhi oo saddex rugni ee maqsuudku waa maxay waa arkaanta dhaadheer oo waxaa looga jeedaa wixii aan ahayn ictidaalka iyo juluuska bayna saddatain labadaa waxaan ahayn haddii uu kala hormaro saddex rugni oo kale dee xaaladdu markaa way cuslaatay maxaa la samayn xaaladaas haddii lagala hormaro saddex rugni wlba wuuu leeyahay imaamkii wuu faaruqaya niyadu ka faaruqayaa maadaama imaamka usan la socon karinba oo imaam dheeraynaya uu yahay de uu ka goosanaya intuu niyadii ka goosto ayuu salaadiis ka wadanaya qowl daciifa saasuu leeyahay ama weji daciif laakiin wejka asaxa wuxuu leeyahay maya ee ka goosan mahaye fadiilat اljamaaca ayaa jirta eh jamaacaduna wax saalan ma ahee imaamkiisii ha ku raaco marba hadday saddex rugni ula dhaafay dee salaadii way isku qasbaysaa isagoo sujuudsan buu imaamkiisii rukuucaya isagoo waxa wey rukuucsan buu imaamkiisi atixiyaad u fadhiya de waxaasde ma noqonaysa salaad he isla socoto marka ha ka baxo wuxuu ku jiro oo imaamkiisii ha ku raaco meeshuu marayo dabeetana markii imaamkiisii uu salaaddii dhammeeyo salaamo naqsado wixii dhaafay ha la yimaado oo ama ragcad ahaa ama laba qaabkii adugu wuxuu dhaafasa garanaye wixii markaa dhaafay ha la yimaado oo ha soo qalleeyo ama soo haleeshado markuu imaamkiisa lahama naqsado kadib waaya wain takhallafa imaamkii haddii uu kala dib maro biruknin rukni hadduu kala dib maro bian faraga waaba inuu faaruqee alimaam imaamkii minhu ruknigaas wa huwa ma'muumkiina fii qablahu ruknigi ka ku jiro lam tabdul ma buriya salaadii fi asaxi badan aw biruknin ama laba rukni kala dib maray bian faraga wuu dhameeyey alimaam imaamkii minhumaa labadaa rugni ayuu dhameeyey wahuwa maamuumkiina fii maa qablahumaa labadii hore asagoo ku jira fain lam yakun cudrun hadduusan cudurdaari jirin badla salaadii way buraysaa wain kaana hadduu cudurdaari jira bian asrac waaba inuu dedejiyey imaamkii qira'atahu qiradiisii oo rakaca markaa uu rukuucay qabla itmaami lma'muumi maamuumkii intuusan dhammaystirin ka hor alfaatixata faatixadii faqiila waxaa la idhi yatbachu wuu wa tasqudu lbaqiyatu wixii kalena uu ka dhacayaa wixii soo hadhay wuu ka dhacaya wasaxiixu lakin wejka saxiixa waxaa weeye yutimuhaa wuu dhamaystiraya faatixadii wayascaa wuu daba ordayaa ama wuu daba soconaya khalfahu gadaashiisa maalam yusbaq haddii aan lagala hormarin biakari min alaaati arkaanin maqsuuda saddex rukni oo maqsuud ah oo loo qasday wax ka badan wahiya arkaanta maqsuudka ku fasiraya waxaa weye aطawiilatu kuwa ila dheeraa fain subiqa haddaba hadii lagala hormaro biakara wax ka badan saddexdii rukni aan soo sheegaynay saddexdii rukni aan soo sheegaynay wax ka badan haddii lagala hormaro faqiila waxaa la yidhi yufaariquhu wuu faaruqayaa imaamkiisa oo ka faaruqayaa wal asaxu laakiin wejka asaxnimada badan waxaa weeye yatbachu wuu raacayaa imaamkiisii ayuu ku raacayaa fii huwa fiihi waxa uu ku jiro uma dabeetana yatadaaraku wuu soo haleeshanaya dhaafay bacda salaami limaam imaamkii markuu salaamo naqsado kadib ayuu soo haleeshanayaa walow lam yutima alfaatixata walow lam yutima hadduusan dhammaystirin ma'muumkii alfaatixata faatixadii lishughlihi mashquulidduu ku mashquulay awgeed biducaai iftitaaxi ducaa liftitaaxi inuu ku mashquulay awgeed ama tacawudkii imaamkiina marka uu rukuuco famacduurun qofkaasi waa qof macduurah dibdhaca uu ka dibdhacay waayah haddii imaamkiisii uu qiradii dedejiyo oo uu rukuuco qofkanna waxyaabaha habsaka u keenay ka mid ahayd ducaa liftitaaxi buu akhriyey dabeetana faatixadii buu akhriyey ama tacawudkii iyo faatixadii buu akhriyey aduu sunantii ka horraysay faatixada ayuu ku mashquulay dabeetana faatixadii buu akhriyey masbuuqna ma ahayn qofkan taasi dhib male waa qof macduura xataa hadduu sunanta la yimid ducaa iftaax waa sunno tacawudkuna waa sunno xataa hadduu kuwa la yimid faatixadiina uu akhriyay asagoo faatixada aan ku jira imaamkiisii uu ka hormaray sidaan soo tilmaamay taas laftirkeedu waa macduur oo dhihi mahayo sunnu akhriyey oo sunnadan muxuu oola imaanayay laakiin waa goorma haadaa kulluhu fi lmuwaafiq waxaanaan soo sheegna o dhan waa qofkii muwaafiqa imaamka markii u horraysaba salaada la bilaabay bimacnaa imaamkiisii uu ku soo haleelay faatixadii ayuu ku soo haleelay oo faatixadii ayuu la akhriyey yani in ku filan faatixadii ayuu soo gaadho weeyey oo maxaa kaa baxaya qofkii masbuuq ahaa ee imaamkiisii faatixadii kala horreeyey ee imaamkiisii ku soo haleelay asagoo qiradii dhammeeyey oo sii rukuuci raba inaan ku filay faatixadii ama rukuucdii kusoo haleelay kaa dib buu ka sheegi doonaa marka waxa aan soo tilmaamayna waa qofkii muwaafiqa ahaa een masbuuq ahayn faama masbuuqun qofkii masbuuq ahaa miyaa masbuuqaasoo rakaca alimaam imaamkii uu rukuucay fii faatixatii faatixadiisa dhexdeeda fal asaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu qofkaa masbuuqa in lam yashtagil hadduusan ku mashquulin biliftitaaxi furfurashadii watacawudi iyo tacawudkii isticaadadii taraka wuu iskaga tegayaa qiradiisa ayuu iskaga tegayaa wa rakaca wuu rukuucaya wahuwa asaguna mudrikun mid haleelaya wey lirakcati rukuucdii ama lirakcati ragcaddii wuu haleelayaa wailaa haddii kale lazimahu waxaa ku waajibaya qiraa'atun qiro inuu la yimaado arin faatixada uu akhrinayo biqadrihi qadarka intaa uu ku mashquulay iftitaaxii iyo wixii la midka ahaa ama tacawudka walaa yashtaqilu masbuuqu qofkii masbuuqa ku mashquuli mahayo bisunnatin sunno ku mashquuli mahayo bacda taxarumi xarmashadii kadib bal bilfaatixati faatixadii ayuu ku mashquulayaa ilaa an yaclama inuu ogaado mooyaane idraakahaa inuu faatixadii haleelayo qofka masbuuqa ah ee waxa weeye imaamkiisii soo haleelay asaga oo faatixadii dhammeeyey ama faatixadii waxa weye gabagaba ama qiradii sii dhamaynaya oo rukuucdii unu laabanta oo qadar ku filan faatixadii aan ka soo haleelin qofkaasi waa masbuuq qofkaa asagu wixii aan soo sheegayna kuma jira eh asaga tafsiil baa loo egayaa waxaa la eegayaa qofkan markii uu salaada ku xidhay imaamka mafaatixadiibu hore ka bilaabay maadaama masbuuq yahay wtiilan wakti badan ma haystee mafaatixadii rugni ahayd buu horey ka akhriyey mise iftitaaxi iyo tacawudkii sunnada ahaa buu la yimid haddaba haddii uusan iftitaaxi iyo tacawudkii la imaanin ee uu faatixadii hore ka bilaabay oo asagoo qiradii dhexda marinaya imaamkiisii uu rukuucay qiradii wuu iskaga tegayaa faatixadii halkaas kaga tegayaa imaamkiisii buu la rukuucayaa sidaasuu ragcaddii ku haleelay waa masbuuq imaamkii oo qiradii gebagebe ah ayuu soo haleelay wuu ku xidhay dabeetana wax yar kadibba asagoo faatixadii akrinaya ayuu wax iftitaaxa iyo wax dacwadatoona lama imaan imaamkii baa rukuucay wuu la rukuucayaa faatixadiinu iskaga tegayaa laakiin haddii uu la yimid iftitaax iyo tacawud qofkan masbuuqa ah markii uu salaadda imaamka ku xidhay ayuu iftitaax iyo tacawud la yimaado marka ayada ah waxaa laga rabaa inuu akriyo faatixadii intii uu ka akhriyey iftitaaxii iyo tacawudkii waayo waxaa laga rabay inuusan sunnaha ku mashquulin mar hadduu masbuuq yahay wakti badanna uusan haysan inuu faatixada ruknigun akhriyo ahayd wakhtigaa yar ku haysto laakiin mar haddii uu wax kale ku mashquulo sunno ah bal intii uu sunnadaa ka akhriyey ka mashquulay faatixadii ha ka ahriyo oo intaas ka dhici mayso ku leeyahay waa qowlka asaxa ah saas ayuu tilmaamayaa laakiin qowl ka soo horjeeda wuxuu leeyahay xataa hadduu sunnaha akhriyey oo asagoo faatixadii ku jira imaamkiisii u rukuucay waxa weeye eh, wuu eh, raacayaa imaamkiisii oo wuu la rukuucayaa waayo nabiga alayh sl slam wuxu ui wa idaa rakaca farkacu waaya qofka masbuuqa sidiisaba maslada waa masale muhiim ah dad badanna maaragtay ay ku baraarugsanayn qofka masbuuqa sidiisaba waxaa looga baahan yahay haddii uu imaamkiisa oo qiradii dhexda kaga jira ama sii gebagabaynaya uu ku soo xidho markuu sila u xidhaba inuu faatixada akhriyo waxba ha ku mashquulin waxyaabihii subantii ka horreeyey faatixada iftitaaxii iyo tacawudkii khaasatan haddaad is leedahay wakhti kuuma fillo inaad ku akhriso iftitaaxii iyo waxaa weeye iradii iskaga taga iftitaaxa oo waxa weeye qiradii bilow dabeetana imaamkaaga la soco haddii markaa imaamkaagii uu rukuuco adoo qiradii wada oo faatixadii weli aan dhamayn la rukuuc lakiin dadku maxay sameeyaan wuxuu bilaabay iftitaax dabeetana imaamkiisii baa rukuuci asagoo iftitaaxiiba ku jira faatixadiina weli bilaabay ولذلك مؤلف يقول ولا يشتغل المسبوق قفكي مسبوقه كما مشغول ما هي بسنه سنه كما مشغول ما هي بعد التحرم حرمشه كذب bal bifaatixati faatixadii uma ku mashquulaya ilaa an yaclama idraakaha inuu faatixada haleelayo inuu og yahay mooyaane hadduu og yahay faatixada inuu haleelayo markaa ha akriyo iftitaaxii iyo faatixadii qofkii masbuuq ahaa laakiin hadduu isleeyahay faatixadii yani ma haleelaysid ilaa inaad iftitaax ka tagta mooya markaa iftitaax iskaga tago oo faatixaduna akhriya iyadaa rukni ahee waa yahay walow calima almaamuum maamuumkii hadduu ogaado fii rukuuci rukuucdiisa annahu taraka alfaatixata faatixadii inuu iskaga tegey oo mase shaka uu ka shakiyey maamuumkii inuu faatixadii ka tegay ayuu ka shakiyey lam yacud u laaban mahayo ilayhaa faatixadii u laaban maayo bal yusallii wuu tukanayaa ragcatan ragcad bacda salaamilimaam imaamka markuu salaamo naqsado kadib maamuumkii markii uu rukuucay imaamkiisii uu rukuucay imaamkii intuu rukuucaysna uu la rukuucay kadib haddii uu ogaado in uu faatixadii ka tegay oo faatixadii uusan akrinin ama uu ka shakiyo isdhaho malaha faatixadii maadan akrinin waa faatixadiina waa rukni marka ayada ah mar hadduu rukuucdii gudo galay uma laaban karo waa haddii u ma'muun yahay hadduu laakiin ahaan lahaa munfarid qof keligii tukanayay muu laaban laha mise uma laabteen hadduu keligii tukanayay muu laaban laha hadduu rukuucdu kuso xusin faatixadii ka tegay wuu laaban lahaa <laughs> wuu laaban laha ila ruknibu ka tegay wuu noqon lahaa faatixadii soo akrina kadibna rukuucuu soo laaban lahaa laakiin mar hadduu ma'muum yahay imaamkiisiina uu raacsan yahay marka ayadaa uma bannaano inuu laabto ilan imaamkiibuu khilaafayaa laakiin imaamkiisii oo weli rukuucin haddii uu soo xusuusto dee markaa uu akrinaya haddii imaamkiisii uu rukuucay asaguna weli uusan rukuucinna markaa ayadna uu akrinaya intuu dedejiyo ayuu markaa imaamkiisii halilaya lakin waa laga hadlaya haddii imaamkiina u rukuucay asna u rukuucay rukuucdii kama soo noqon karo oo faatixadii uu iloobay uma soo laaban karo haddaba muxuu samaynaya imaamkiisii markuu salaada dhammeeye uu salaamo naqsado ayuu ragcad la imaanaya oo waaya ragcad oo la imaanaya famaa bacda almatruuki lahu samayna dhihin haddii rugni uu ka tago wixii rugniga ka dambeeyey lama xisaabinayo famaa bacda almatruuki lagun haddaba uu kacayaa oo ragcad kaamil ah ayuu la imaanaya ilaan faatixadii wixii ka dambeeyey looma xisaabinaya falow calima hadduu ogaado maamuumkii ka tegitaankii faatixada aw amase shaka uu ka ka tegitaankeedii waqad rakaca alimaamu imaamkii iyadoo uu rukuucay walam yarkac huwa asaguna uusan rukuucin qara'ahaa uu wa huwa asaguna mutakalifun mid la maray weeye mutakalifun mid dib maray weeye oo dib dhacay bicudurin bisababi cudurin cudurdaar sababti waqiila waxaa la yidhi yarkacu uu rukuucayaa wayatadaarakuuna soo haleeshanayaa bacda salaami limaami imaamkii markuu salaamo naqsado ayuu ragcad soo haleeshanaya waaya haddii uu ogaado ma'muumkii inuu faatixadii ka tegay ama uu ka shakiyo iyadoo imaamkiina uu rukuucay lakin asagu weli un rukuucin waa maslada haddaan tilmaamayna imaamkii wuu rukuucay asaguna weli ma rukuucin marka wuxuu xusuustay inuusan faatixadii weli akhrinin markaa dee meeshadii wuu taagan yahay soo ma aha weli wuu taagan yahay dee ha akhrin faatixadii xataa hadduu imaamkii uu rukuucda ka soo kaco dhib male imaamka xataa rukuucda ka soo kaco maxaa yeele qofkani waa mutakalif bicudur takhallufkiisana cudurdaar baa keen waa qof macduura haddii camdan muusan u badheerin inuu dib mareen waa qof macduura oo masaladii hadda aan soo sheeganaynay haddii uu rukni kala hormaro ama laba rukni masaladii ba ku dabmaqmaysa qowl daciifa wuxuu leeyahay maya eh haddii uu soo xusuusto imaamkii oo rukuucsan asna weli uusan rukuucin fatixadii ka tegey wuu la imaamkii kadibna imaamkiisii markii uu salaamo naqsado ayuu ragcad la imanayaa lakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay walow sabaqa imaamahu imaamkiisii kala hormaro bitaxarumi xarmashadii lam tancaqid ma guntamayso amase bilfaatixati faatixadii uu kala hormaray aw itashahudi ama taxiyaadkii lam yadurahu arrinkaasi waxba yeeli maayo wayuiuhu wayusi-uhu u gudayaa arrinkaas oo faatixada uu imaam kala hormaray way u asaxaysaa wa qiila waxaa la idhi tajibu icaadatu ayaa waajib ah haddii imaamkiisii uu kala hormaro xarmashadii oo imaamkii oon weli xidhanin oo allahu akbar aan dhihin ayuu ma'muumkii allahu akbar yidhi dee salaaddiisi kuntami mayso waayo de qofkani wuxuu ku xidhay qof aan salaad ku jirin imaamkani weli maba xidhaninba salaadii maxaabaad ku xidhanba maxaabaad ku xidhanba marka meel cidlaad ku xidhanta salaadaadi marka salaad waxaa weeye aan asixin weeye salaadaasi maba guntabinba lam tancaqid maba guntabaysaba waay haddii laakiin faatixada imaamkiisu kala hormaro faatixadu waa rukni qawli ah rukni ficliya ma ah faataxadii ayuu kala hormay imaamkii oon faataxada akrinin ayuu maamuumkii akhriyey oo uu dhammeeyey ama atixiyaatkii u kala hormaray imaamkii oon atixiyaadka akrinin buu atixiyaatkii akhriyey taasi dhib ma leh taasi salaaddii waxba yeeli mayso maxaa yeelay dee mukhaalafo foolxun ma ah arkaanta qawliga sideedaba mukhaalafo foolxun kuma jirto lakiin arkaanta ficliga ah dee way isdaba marayaan afcaashoodii baa isdaba maraysa walidaalika nabig ala sl markuu tilmaamayey imaamkii la mutaabacay wuxuu ihi faidaa kabara fakabir takbiirta iyada wuu sheegay waa xilli salaada lagu gelayay waidaa rakaca farkacu waidaa qaala samica allahu liman xamid faqul liman xamid waidaa sajada fasjudu yani afcaashu inta badan sheegay bal fiirso afcaashu tilmaamay maxaa yeele afcaasha mutaabacadeedu waa muhiim laakiin aqwaasha sida yani nabi alay slam muslim waidaa qara'a faqra'u waidaa tashahada fatashahadu musalli waaya haddaba haddii uu faatixadii kala hormaro wax dhiba male salaadiisuna ku buri mayso faatixadiisana way u ansaxaysaa laakiin qowl baa wuxuu leeyahay maye waxaa laga rabaa inuu he inuu soo celiyo faatixadii imaamkiisii uu la soo celiyo ama imaamkiisii markuu faatixada dhammeeyo uu akhriyo asagu qowl baasaa lakin waa qowl laga xoog badan yaho daciif ah. qowlka saxiixa ah way u ansaxaysaa faatixadii mana soo celinayo walow taqadama haddii uu kala hormaro imaamkiisii maamuumkaa kala hormaraye bificlin ficil hadduu kala hormaro ka rukuucin waaba sida rukuucdii wa sujuudin iyo sujuudii in kaana biruknayni haddii laba rukni uu la dhaafo uu kala hormaro batalad salaaddii way buraysaa wa ilaa haddii kale oo laba rukni uusan la dhaafin hal rukni ayuu la dhaafay maalan falaa uu kala hormaray falaa ma burayso waqiila waxaa tabtul waxay ku buraysaa birukni hal rukni hadduu kala hormaro ayay ku buraysaa tanna waa imaamkii inuu mamuumkii kala hormaro laba rukni ama wuxuun inuu kala hormaro rukni ficliga inuu kala hormaro saas wey kuwii horan waxay ahaayeen inuu imaamkiisii hee kala dib maro rukni ficli ah haddaba haddaad xaalaadka soo uruuriso afar xaaladood bay noqonaysaa afartaa xaaladood waa inaan si fican u dabdinaa mid unbaa sunno ah afartaa xaaladood oo waa maxay midi waa mutaabaco imaamkiis inuu daba socdo kana dambaynin in badan kana horaynin oo imaamkiis markuu rukni gudagala kadaba yani ka dambeeyo asna gudagala taa waa tii u horraysay oo waa tii sunnada ahayd shuruuddii ikhtidaagan aan ku daray xaaladda labaadina waxaa weeye inuu imaamkiisii muqaaraneeyo uu la socdo oo la rukuuco oo rukuucdii kala soo kaco oo la sujuudo taasina waxaan idhi salaaddii hee ku buri mayso laakiin waa makruuh ajirkii jamacada lagu waaya xaaladda saddexaadna waxaa weeye inuu imaamkii kala dimbaro takhalluf imaamkiisi inuu kala dambeeyo rukni ficli ah taasna waa kaan kala qaadayna hal rukn inuu kala dambeeyo iyo laba rukn inuu hee kala dambeeyo waa kii aan tafsiilinayn xaaladda u dambaysa afraadna waa tanoo waa inuu imaamkiisii hee kala horeeyo takhalluf maaha asaga hadda ka horeynaya oo imaamkiisii ayuu kala horeynaya rukni ficli ah imaamkiisii oo sujuudsan ayuu sujuudi ka soo kacaya ama imaamkiisii oo rukuucsan rukuucdii ka soo kacaya sidaa ka horeynaya marka xaaladda ayada ah rukuuc ama sujuud hadduu kala horeeyo waa la eegaya inuu laba rukni kala horeeyo iyo inuusan laba rukni kala horeynin hadduu laba rukni uusan kala horeynin oo rukni kala horeeya maalan salaadii ku buri mayso laakiin waa arin yani khilaafu sunna ah oo makruuh karaaha shadiid ah yani imaamkii oo sujuudsan buu sujuudi ka soo kacay taasi waxaa weeye salaaddii ku buri mayso laakiin waa arin nahyi ku soo aroor nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla ra'si اlimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar miyuusan ilaah ka cabsanaynin qofka madaxiisa kor u qaaday intuusan imaamka madaxiisa kor u qaadin inuu ilaahay madaxiisa u bedelo madax dameer macnaha waxaa laga wadaa yani in la nasakhaba qofkaas oo waxa wey qof mamsuuqa u noqdo xisan aw macnan ama xagga xis ahaanba dameer loo bedelo ama xagga macnahaba uu dameer ka noqdo waaya haddaba xaaladaasi waa inuu hal rukni kala hormaro imaamkiisii hadduu laba rukni kala hormaro oo imaamkiisii ayuu isagoo sujuudsan ayuu sujuud intuu ka soo kacay ayuu haddana sujuudi labaad sujuuday imaamka sujuud hore ku jiray weli wuu ku jiraa sujuudi uu soo kacay qofkan wuxuu la yimaada juluus bani sajdatain waa rukni haddana waxa weeye sujuuddii labaad ayuu sujuuday uu ka soo kacay haddana daba laba rukni ayuu kala hormaray xaaladda ayada ah salaaddiisi way buraysaa maxaa yeele mukhaalafo daran ayuu la yimid salaaddiisii saasay ku buraysaa qowl wuxuu leeyahay hal rukni hadday xataa u kala hormaro salaaddiisi way ku buraysaa maadaama uu imaamkiisii khilaafay walow taqadama hadduu kala hormaro maamuumkii imaamkiisii bificlin ficl haduu kala hormaro ka rukuucin rukuucin wasujuud sujuud weeye in kaana hadduu yahay horumarkaasi biruknayn laba rukni haduu kala hormarayo batalat salaadii way buraysaa wailaa haddii kale laba rukni uusan kala hormarin oo hal rukni maalan uu kala hormaro falaa ma burayso waqiila waxaa la yidhi tabطul waxay ku buraysaa birukni hal rukni xataa hadduu kala hormaro salaadii way buraysaa faslun faslku mualifku wuxuu kaga hadlayaa qudwadu ama dayashadu ama xidhashadii maamuumku ku xidhnaa imaamkiisii waxay ku go-aysay ama ay ku dhammaanaysay iyo axkaam kale oo raacsan oo arrinkaa ku saabsan idaa kharaja alimaamu imaamkii haddii uu ka baxo min salaatihi salaadiisii inqadacat ilqudwatu xidhashadii way go'aysaa fain lam yakhruj haddii uusan salaaddii ka bixin oo waqatacaha almaamuum maamuumkii uu gooye salaaddii jaaza way bannaan tahay oo arrinkaasi waa arrin bannaan weeye jaaza arrinkaasi wuu yahay wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa yajuusu ma bannaano ilaa bicudurin cudurdaar inuu jiro mooyaane cudurdaarkaasoo yurakhisu ruksaynaya fii tarki اjamacati jamacadii ka tegitaankeeda wa min alcuduri cudurdaarki waxaa ka mid ah taطwiilu imaami imaamkii inuu dheereeyo aw amase tarkuhu imaamkii inuu ka tago sunnatan sunna sunnadaasoo maqsuudatan loo qastayo ka tashahudin sida atixiyaadkii hore webeye imaamkii haddii uu salaadii ka baxo oo uu salaama naqsado horta qudwadii iqtidaaiya halkaasuu ku dhammaaday maxaa yeelay iktidaagu de wuxuu ahaa intaa salaada lagu jiro mar haddii salaaddii uu imaam ka baxay xidhiirka udhexeeya asaga imaamuumkiisii wuu dhammaaday intaa wuxuu u buulxaaraya mualifku waxa ka dambeeya maslada ka dambaysa u buulxaaraya taa waaban ognahay horena uu usoo sheegay mualifku wuxuu yidhi haddaba haddii imaamkii uusan salaaddii weli ka bixin laakiin ma'muumkii uu gooyo xidhashadii qudwadii buu gooyey oo muxuu sameeyey niyatulmufaaraqu la yimid ka goostay muxuu niyeystay imaamkan inuu ka goosto cudurdaar la'aanna wuu u goostay masaladan hadda halkan ku tilmaamayo waa qaacaha uu ku qudwadii buu gooyey waxa weeye biqayri cudrin haddii cudurdaar la'aan uu u jarayo iskii buu iskaa wax sababa ku kallifaya imaamkiisa inuu ka goosto ma jiro arrinkaas ma bannaanyahay mise ma bannaan wuu laakiin waa makruuh shay laga fiican yahay weeye maxaa yeele jamaacadii maluubka ahayd ayuu ka baxay qofka inuu ka goosto waaya wa fii qawlin qowl baa wuxuu leeyahay laa yajuusu ma bannaano inuu ka goosto imaamkiisii ma bannaano oo jamaacaad ka baxo maxaa yidhi camalkiisiibuu burinaya ilahi wuxuu hi walaa tubtiluu acmaalakum acmaashiina ha burinina ilaa bicudrin yurakisu fi tarki اjamaca yani inuu ka goosto imaamkiisi ma banaano ilaa inuu jiro mooyaane cudurdaar ruqsaynaya inuu jamacadii iskaga tago macnaa qofkan waxaa ku yimid cudurdaar u ruqsaynaya inuu jamaacadii iskaga tagoma oo maxaa ka mida cudurdaarkii imaamkiibaa qiradii dheereeyey maamuumkiina kuma sabri kara dheerayntaas waa qof waayeelah oo iska tabardaran ama itaaldaran ama waa qof xanuunsan ama waa qof saaxibulxaaje ah hawl buu leeyahay deg deg ah suuqiibuu u degdegayaa waa qof xamaasha hawlaha dhaafaya madaarka waxa ka mid ah imaamkiisii baa sunna maqsuuda ka tegey oo sunnada maqsuudka waa maxay ka tashahudi buu yidhi atixiyaadka horuu ka tegey atixiyaadka horeda waa sunno maqsuudaho waa min abcaadi salaah ama qunuudkiibuu ka tegey salaaddii subax abcaadii buu ka tegey wax ka mid a ah. markaa wuu ka goosan karaa wax dhiba male bilaa karaaha ayuu markaas ka goosan karaa waxaana taa daliil u ah xadiidkii saxiixan ku sugnaa in mucaad binu jabal radi allahu tacaala canhu uu salaaddii cisho uu nabiga alay slam la tukaday dabeetana qoomkiisii ayuu salaaddii cisho tujiyey caadadiisuna sidaas ahayd marka maalin maalmaha ka mid ah ayuu salaaddii ku dheereeyey suurat lbaqara ayuu dabada u qabtay raggii la tukanayay nin ka mid ah ayaa ka goostay tu dib u baxay ayuu salaadiisii iska dhamaysta isagoo goonuu tukaday dabeetana mucaad baa loo sheegay mucaad wuxuu yihi ninkaasi waaba wuxuu ku dhacay nifaaq munaafiqnimu la yimid ninkiiba ayaa nabig alay slam dacwooday wuxu uhi ya rasuul allah saas ay qabsatay waxa weeyaan nin waxaan ahay iska xamaasho oo maanta o dhan beeraha ka shaqeeyo oo waxa weeye nacmalu binawaadixina beerahaan ku waraabinaa xoolaha gacmahan aan ku shaqaynaa waxaana dad iska maarata garab rata ah masaakiin ah annagoo daalan baaba la gaari salaada cisho oo indhahaas ku haysana marka mucaadina suurat lbaqaru dabada noo qabta dabeetana waan ka goostay haddana wuxuu ihi waa munaafiq anagoo saas simi haddana munaafiq buu tilmaamay ya rasuul allah nabigu alay slam wuxuu hi mucaad ha ligu yeedho mucaad buu nabigu alay salaam canaantii u dareer canaantay wuxuu ku yidhi afataanun anta ya mucaad ma waxaa tahay nin fidnoole ah dadkaad fidnaynaysaa miya warma dadkaa diinta ku fidnaynaysaa buui markaasuu nabig alay slam xadiidkii aan soo sheegayna hadda ka hor ayuu ku yidhi wuxuu idhi idaa ama axadukum falyukhafif faina min waraa'ihi alkabiira wاdaciifa wadalxaaja axadkiin hadduu dadka tujinaya salaada salaada ha fududeeyo dadka salaada yusku dheerayn maxaa yeele dadka ku daba tukanaya waxaa ka mid a ah qof culus oo waayeel ah qof waxaan ku dhahay xanuunsan iyo qof eh, waxaa weeye saaxib alxaaje ah oo muraad leh ninkani saaxib alxaajo ah ma xanuunsanayn waayeelna ma ahayn nin xoogsadu ahaa laakiin dee saaxib alxaajo ah waa kaan hadda lahayn qofkii hadduu yani saaxib alxaaje yahay dee waa salaadii uu ka goosan karaa haddii dee lagu dheereeyo sida caadiga laga dheereeyo waxaa ka mid a ah qofkani hadduu xanuunsado ama dhibaato kale ay ku timaado ila akhirihi walow axrama haddii uu xarmado qofkii munfaridan asagoo keliya hadduu salaadii u xidho haddii uu xarmado u xidho salaaddii asagoo keligii ah oo munfaridan uma dabeetana nawaa uu niyeysto alqudwata xidhasho inuu qof ku xidho hadduu niyeysto fii khilaali salaatihi salaadiisa dhexdeeda jaaza arrinkaasi wuu bannaan yahay filakhir qowlkii abaarka ahaa wain kaana ku sugnaado qofkan xidhanaya qofkan ku xidhanaya fii ragcatin ukhraa ragcad kale haba ku jira eh oo ragcaddii imaamka aan ahayn uma dabeetana yatbachu wuu qofkii ku xidhay qaa'iman xaaluu yahay mid taagan qaa'iman kaana ama mid taagan ha ahaaba dheh ow amase mid fadhiya ha ahaaba waayah fain faraqa alimaamu imaamkii haddii uu dhammeeyo salaaddii awalan marka hore fa huwa qofkaa ku xidhay ka masbuuqin sida qof masbuuq ah oo salaaddii lala dhaafay ayuu la mid yahay ow amase huwa faraqa huwa asagaa salaaddii dhammeeyey fain shaaa hadduu doono faaraqahu imaamkiisii wuu faaruqayaa wain shaaa hadduu doono intadarahu wuu sugaya liyusalima macahu si oo la salaama naqsado qofkii haddii uu salaad xidho isagoo munfarid ah keligiibuu salaad xidhay dabeetana wuxuu arkay qof ku hor tukanaya ama qofkaasi intuu xidhay kadib salaadda ha xidho ama haba ka horeeye oo ka hor xidhee adugu wuxuu arkay qof asna tukanaya salaaddii wuxuu is yidhi si ajirka jamaacada u hesho qofkan ku xidho ma ku xidhan karaa nacam wuu ku xidhan karaa hadda qofkan markuu xidhanaya munfarid buu niyeystay salaadda uu xidhanaya keligii buu xidhay salaadda laakiin salaaddii asagoo ku jira ayuu arkay qof ka hor tukanaya wuxuu doonaa inuu ku xidho si ajarkii jamaacada u helo dee wuu ku xidhan karaa wax dhiban ma leh marba hadduu niyadii xidhashada salaadda dhexdeeda la yimaado wuu ku xidhan karaa wax haba yaraatee ku jaban arrinkaasi ma jiro oo wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam bay dhacdayoo abubakr radia allahu tacaala canhu asagoo asxaabta tujinaya fii maradi mowtihi nabig alay slam markii uu marad mowdkiisii u xanuunsanayay ayaa nabi ala salaam alayhi salaatu wasalaam xoogaa fudaydu yar dareemay dabeetana wuu soo baxay wuxuu yimid mixraabkii halkii uu ku tujanayey abubakr ayuu nabi ala slam yimid dabeetana nabi alayhi salaatu wasalaam wuu fadhiistay muusan istaagnaan karin nabiga alayhi salatu wasalaam dabeetana abubakr dib u yar gurtay nabigu ku xidhay alo fiirso nabigaa tujinaya asxaabta abubakarna wuxuu noqday mamuum asxaabtuna abubakar bay eeganayeen maadaama isagu taagnaa nabig ala sla ila wuu fadhiyay mayna arkeynin laakiin de waxay ku xidhanayaa nabiga alayhi الsalaatu wasalaam haddaba haddii uu ragcad kale ku jiro ka waran qofkan uu yani ma'muumka ah ragcad aan ahayn ragcaddii imaamka uu ku xidhay ayuu ku jiraa taas baa ka warran way bannaantay wax dhiba male ama ha horeeyo imaamku oo maamuumka ha dambeeyo ama maamuumka ha horeeyo imaamku ha dambeeyo wax dhiba male laakiin waxaa laga rabaa marka uu ku xidhay imaamkiisa xaaladda uu ku jiro inuu ku raaco oo imaamkiisii hadduu taagan yahay ha istaago xataa hadduu asagoo sujuudsanaa sujuud ha ka soo kaco imaamkiisi ha waafaqo hadduu imaamkiisii fadhiyey markuu ku xidhanayay oo atixiyaadku maalan u fadhiyey asna wuu taagnaa intuu istaagiisa ka soo tago ha fadhiiso oo hala atixiyaadsado sidaasuna hadda salaadii bilaabaya la midta laakiin intii hore uu tukaday waa loo xisaabinaya ragcaadka kale gooni u tukaday waa loo xisaabinaya haddaba imaamkii haddii uu salaadiis dhammeeyo marka hore uu ka hor dhameeyo maamuumkiisii maamuumkii wuxuu noqonaya ka masbuuqin qof salaadii dhaaftay buu noqonaya sida qof masbuuq ahoo dib ka yimid oo imaamkiisii oo salaadii ragcadihii bar tukaday soo haleelay buu la mid yahay imaamkiisii markuu salaadii ka baxo ayuunbuu istaagi doonaa oo ragcadkii u laabnaa ayuu la imaan doonaa wax dhiba male haddii uu maamuumkii hor dhammeeyo maamuumkaa ka horreeyeyba ninka ninkan dibbuu ka yimid oo ku xidhay dibbuu ka yimid imaamkiisiibaa kadib yani yimid kanuu laba ragcadood tukaday maalan dabeetana uu ku xidhay laba ragcadood markuu la dhammaystay dee salaaddiisi way dhammaatay imaamkiisina waxa u laaban laba ragcadood soo maah uu kici doonaa haladan ku sameyn laba siyaabood bay u bannaantay inuu niyatulmufaaraqa la yimaado oo uu ka baxa salaadii way u bannaantay iyo inuu iska sugo oo atixiyaadkii ku sugo soo imaamkiisa ula salaama naqsado laba ragcadoodtu ka soo dhammaynaya atixiyaadkaasi ku jirayaa markuu soo dhammeeya atixiyaadsado ayuu la salaama naqsanaya labadaas siyaaboodba way u bannaantahy waxaana fadli badan inuu iska sugo sidii hadda ka hor bayna soo dhaaftay markii salaada subax lagu xidhnaya salaada duhur wamaa adrakahu lmasbuuqu qofkii masbuuqaha wuxuu soo haleelo fawalu salaatii salaadiisa awalkeedii weeye fa yuciidu wuu soo celinaya fi lbaaqiyi intii u harhsanayd alqunuuta qunuudkiibuu soo celinayaa walow adraka haddii uu haleelo rakcatan ragcad hadduu haleelo min almaqribi maqribkii hadduu ka soo haleelo tashahada waa taxiyaadsanaya fii aaniyatihi ragcaddii labaad yacni masbuuqii qofkii waxa weeye salaada barh soo hareeray iyadoo salaaddii qaybay dhaaftay dib ka yimid qofka wixii uu soo haleelo waxaa loo xisaabinayaa salaadiisa awalkeeda lama eegayo salaadii imaamka la dhihi mahayo imaamka xaggii dambu ka soo haleelay soo ma aha haddaba aakhirkii imaamka aakhirkii salaadda imamka maadaama soo haleelay asna aakhiru salaatii weeyaan maya imaamkiisa waa aakhiru salaatii salaaddiisa intuu dambeysay weya ma'muumkana waxay u tahay awalu hee awalu salaatii salaadiis awalkeeda markaasa ragcaddii uu la xidhay ayaa ragcaddii koobaad u noqonaysa oo taa maxaa ka ognahay maxaa bal u fiirso waxaa ka ratimaya wuxuu soo celinayaa qunuudkii maalan haddii uu ku xidhay salaaddii subax ragcaddii labaad ayuu ku xidhay imaamkiisii markuu ragcaddaa tukado qunuudkala imaan maayo wuu qunuudi soo ma ah haddaba wuu la qunuudaya markaa mutaabacatan buu la qunuudaya markuu imaamkiisi uu dhammeeyo salaaddii uu ragcaddii labaad isagoo u kaco haddana qunuudkii hee wuu soo celinaya oo qunuudkan soo celina wa maxay kii hore wuxuu ahaa imaamkii ku mutaabacaynaya kanna waxa weeye fii maxallihi qunuudka maxalkiisii ahaa markii uu ka soo kaco ragcadda labaad rukuucdeeda waaya waa sunno markaa inuu soo celiyo qunuudkaas sidoo kale imaamkiisii hadduu ka soo haleelo salaad magrib hal ragcad buu ka soo haleelay imaamkii oo hal ragcad u laabantay salaaddii magrib ayuu qofkan masbuuqa soo haleelay imaamka markuu hal ragcad tukado waa atixiyaadan soo maa atixiyad buu la imaan wuu la atixiyaadsanayaa dabeetana imaamka markuu salaaddii ka baxo ragcaddii labaad buu u kacayaa soo ma ragcaddaa labaad markuu dhammeeyo atixiyaadkii ayuu hee soo celinaya atixiyaadkii hore ayuu he soo celinaya oo atixiyadka hore imamka la tukada mxu aha atixiyadka de lilmutaabac waa imaamkiisa ku raacay kanna waxa wey maxalkiisiiba halkan ah marka fa awalu salaati markuu le warkaas wain adrakahu maamuumkii haddii uu soo haleelo imaamkii raakicna soo rukuucsan adraka ragcata ragcadii wuu haleelayaa qultu waxaan idhi bishari an yaطma'ina inuu ku xasilo shardigeeda rukuucdii inuu ku xasilo qabla irtifaaci imaami imaamka intuusan ka sara joogsanin can aqali rukuuci rukuucda intii u yarayn wallahu aclam walow shaka haddii uu ka shakiyo fii idraaki xaddi اlijzaa'i xaddii ay ku gudaysay haddii uu ka shakiyo inuu ku haleelay imaamkii lam tuxsab lama xisaabiya ragcatu ragcaddiisii fi اladhari qowlka abharka ah waayahay masaladan aad ugu fiirsada waa masale aad u dhacda horta haddii uu qofkii masbuuq ahaa oo imaamkiisii oo rukuucsan soo haleelo ragcaddii uu soo haleelay maxaa nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam man adraka ragcata min الصalaa qabla an yuqiima اlimaamu sulbahu faqad adrakaha haddii qofkii uu soo haleelo ragcad salaaddii ka mid ah intuusan imaamkii ka sara joogsanin ama dhabarkiisa uusan toosinin ka hor waxa weeye ragcaddaasi wuu haleelay buu nabig yhi alayh الsalatu wasalaam rawahu daara quطniy wa saxix ibn xibaan laakiin waxaa shardi ah in uu ku xasilo ma'muumkani rukuucdii intuusan imaamka ka sara joogsan rukuucdii waa inuu ku soo haleelaa imaamkii oo rukuucsan oo qadra طumaaniinati salaa intii طumaaniinada rukuucda loo baahnaa waa inuu la yimaada intuusan imaamkii ka kicin uusan ka dhaqaaqin rukuucdii an aqali rukuuc rukuucdii inta u yarayd uu ku jiro inuu ku soo haleelaa oo dumaanina la yimaada markaasaa loo xisaabinaya ragcaddaas laakiin hadday isdaba maraan qofka allah akbar wuu wuu rukuucay imaamkiina samic allahu liman xamidu wiili waa isdaba mareen asagoo weli aan xasilin ayuu markiiba imaamkii rukuucdii ka soo kacay dee markaas loo xisaabin mahayo markaa hee loo xisaabin mahayo ama markuu sidaa u rukuucay asagoo weli aan subxaan subxaan rabbi alcadiim dhihin oon xasilinba ayuu imaamkii sara joogsay oo samic allahu liman xamida yidhi markaana loo xisaabin mahayo waa inuu kusoo haleelaa rukuucdii qadra maninati sala imaamkii oo weli ka kicin rukuucdii waa inuu qadra maninati sala uu maarata kusoo haleelaa oo ku xasilaa rukuucdii maaha inuu in babaaan rukuucdii kasoo haleela laakiin qadra maninati sala qadra maninati rukuuc rukuucda maninadii intii u yarayd waa inuu kusoo gaadhaa intaa markaan fahanay haddaba hadduu ka shakiya ka waran inuu xad اijza u gaadhay xad ijza wuxuu uga jeedaa intii hadda aan tilmaamaynu ahayd inuu qadra maaniina oo imaamkii kusoo haleelo hadduu ka shakiyo bootalow imaamkii miyaan ku soo haleelay rukuucdii asigoo oo weli ka kicin oo dumaanadii ma la imid mise waa isdaba maray oo markaan saa usoo hoobtay asna samic allahu liman xamida wuri shaki baa ku dhacay xaaladda ayada ahaa ragcaddii lama xisaabinayo sida adharka laba qool baa ku jira lakiin qowlka adharka wuxuu leeyahay ragcaddii looma xisaabinayo ma'muumkii maxaa yeeley waxaa asal ah inuusan soo haleelin inuu soo haleelin ayaa asal ah marka loo xisaabi maayo waaya haddaba haddaad ka shakido inaad soo haleeshay imaamkii qadra طmaaniina sa rukuucda ku so haleeshay inaan ku soo haleelin waxaad ka soo qaaddaa inaadan soo haleelin oo markaa ragcaddaas soo qallee dhowaan inaad xisaabsan wayukabir wuu u kibaaranayaa qofkii masbuuqa ahaa lilixraami xarmashadii buu u kibaaranayaa uma dabeetana lirukuuc rukuucdii buu u kibaaranayaa fain nawaahumaa haddii uu ixraamkii iyo rukuucdiiba u hal takbiir hadduu lam tancaqid ma wa qiila waxaa la yidhi tancaqidu salaaddii way naflan sunna ayay ku guntamaysaa wain lam yanwi biha shay-an takbiiradii hadduusan waxba u lam tancaqid mama guntamayso calaa saxiix sida saxiixa qofka masbuuqa ah ee imaamkiisii rukuucsan soo haleelay marka uu kibaaranayo uu takbiiratu ixraam la imaanayo waxaa looga baahan yaha laba takbiru la yimaado midna waa waajib midna waa sunno midka waajibka waa takbirat ixraam allahu akbar imaamkiisa rukuucsan buu saar sooma allahu akbar buu leeyahay dabeetana haddana rukuucdii allahu akbar takbiir labaad oo takbiirat litiqaal ah ayuu la imaanaya waayahay midda hore waa rukni ta waa sunno haddaba ka warana haddii hal takbiiru la yimaado hal takbiiro bu layihahdo allahu akbar waa sida dadka maanta ay dadka degdegaya bal fiirsada allahu akbar uu sii rukuucayaaba degdeg baa ku jira xaaladda ayada ah haddii uu labadaba u niyeyso hal takbiiro wuxuu u niyeystay takbiirat iyo tii rukuucda labadaba qowlka saxiixa ah, salaadiisu ma guntamaysa maxaa yeelay laba shay ayuu wadaajiyey oo midna fardiya midna sunnaya sunno maqsuud ah qawlka daciifka ah ee meesha ku jira wakiil u ka cabireen wuxuu leeyahay maya ee eh, farad horta uma asaxayso laakiin sunnay noqonaysaa salaadaas salaad sunno ah ayay noqonaysaa laakiin hadduu waxba u niyeysan markuu allahu akbar yidhi takbiiradan tii ixraamkana uma niyeysan tii intiqaalkana uma niyeysan marka ayadna waxa weeye salaadiisi ma guntamaysa cala saxiix walow adrakahu imaamkii haddii uu ku haleelo maamuumkii fii ictidaalihi ictidaalkiisa hadduu ku haleelo markuu rukuucda ka soo kacay famaa bacdahu iyo wixii ka dambeeyey ictidaalka intaqala wuu la guuraya macahu imaamkii maciisa mukabiran asagoo takbiirtii la imaanaya takbiirtan la imaanaya waa maxay waa takbiirat intiqaalki haddii uu haleelo imaamkiisii oo rukuucdii ka soo kacay ayuu qofkii masbuuqa soo haleelay horta wuu xidhanayaa salaadii ma xidhay haddana imaamkiisii markuu sujuudaya isna wuu la kibaaranaya oo takbiirat intiqaal ayuu la imaanayaa walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye annahu qofka masbuuqa ah yuwaafiqu imaamkiisii ayuu ku waafaqaya fi tashahudi atixiyaadkii iyo wtasbiixaati iyo tasbiixaadkii waayah وأن mن أdركه qofkii haleela imaamkii fii sajdatin sujuud kusoo haleela lam yukabir uma kibaaranayo lilintiqaali guuritaankii ilayha sujuuda u guurayay ee imaamku ku haleelayo ma kibaaranayo bimacnaa wuxuu ujeedaa imaamkiisii haddii uu kusoo haleelo sujuud oo uu ku xidho marka uu sujuudayo takbiirat alintiqaal la imaan mahayo asagoo aamusan buu sujuudayaa waayo sujuudda looma xisaabinayo imaamkiisana kuma waafaqayo takbiirtaas sida awgeed lama imaan mahayo takbiirat alintiqaal waxaa la mid a ah haddii uu ku haleelo imaamkiisii fadhiga udhexeeya labada sujuudood ama uu ku haleelo atixiyaadka hore ama atixiyaadka dambe takbiirat lintiqaal la imaanmahayo masalada u dambaysa waidaa sallama alimaam imaamkii hadduu salaamo naqsado qaama almasbuuqu qofkii masbuuqa ahaa wuu istaagayaa mukabiran asagoo takbiirtii la imaanaya in kaana hadduu yahay halkaasi uu maaragtay ee ka kacayo mowdica juluusihi fadhigaasi hadduu yahay fadhigii uu fadhiisan lahaa ee salaadaba u fadhiisan lahaa ilaa haddii kale haddii halkaa uu fadhiyey aysan ahayn mowdaca juluusi halkuu asaga u fadhiisan lahaa alaa markaa markii baaranayo marka uu kacayo il asax wajka asaxnimada badan masalada waa masle yaroo daqiiq ah wuxuu ku leeyahay imaamkii haddii uu salaamo naqsado qofkii masbuuq ahaa ee salaada lala dhaafay ee dib kaga soo xidhay imaamkan wuu istaagaya horta oo wuu u kacayaa ragcaddii dhaaftay halkan uu fadhiyey ayaa la eegayaa ma mawdicu juluusba ma meel uu atixiyaadka u fadhiisan lahaaba hadduu munfarid ahaan lahaa mise ma aha haddii uu yahay mawdic uu fadhiisan lahaa hadduu keligii tukan lahaa oo meeshai atixiyaadkiisii waafaqsan ayayba ahayd meeshani oo maalan wuxuu imaamka kaga soo xidhay maalan ragcaddii labaad ragcaddii saddexaad aan dhehee salaad rubaaciya maalan salaad duhur ba ragcaddii saddexaad kaga soo xidhay imaamkii ayaa atixiyaadkii u fadhiistay dabeetana salaaddu ka baxay asna laba ragcadood ba u laaban halkan uu ku atixiyadsan laha somaa mar kastaba dee marka markuu kacayo takbiir buu leeman allahu akbar ayuu leeyahay wuu kacaya sidoo kale ragcaddii labaad salaaddii maqhrib ayuu ku xidhay salaaddi maqribna waa saddex ragcadood soo maaha labaa laabnay labadii buu imaamka la tukaday mawdican uu fadhiisan lahaa ba atixiyaadka u fadhiisan lahaa marka ragcadda u laaba soo maaha markuu u kacay ragcaddaas wuu kibaaranaya imaamkii markuu ka baxa salaadii asagoo kacayo allahu akbar buu leeyahay laakiin haddii mawdaca juluuskiisa usan halkan ahayn oo maalan wuxuu kusoo haleelay ragcaddii u dambaysay salaaddii subax ayuu kusoo haleelay maalan oo hal ragcad buu la tukaday imaamkii halkan haddaba uu fadhiyey ma aha mawdaca tashahudkiisa soo ma aha meeshuu ku atixiyadsan lahaa ma aha imaamkiina salaadii uu ka baxay markaa ma kibaaranayo wuu iska kacayaa isagoo aamusan ayuu kacayaa maalan wuxuu kusoo haleelay imaamkiisii ragcaddii labaad salaaddii rubaaciyada ahayd duhurkii ama casarkii ama ceshihii ayuu ragcaddii labaad kusoo hareebay ragcad baa dhaaftay marka hal ragcad baa qofka u laaban imaamkiisi markuu salaadda ka baxay hal ragcad ayaa u laaban halkan muuna fadhiisteen soo maaha imaamku ku raaciyay soo maaha asagoo aamusan muu istaagaya sababtuna waa maxay maxaa yeele halkan mawdica takbiirkiisii ma ah imaamkiisiina kuma waafaqayo imaamkiisii haddii uu ku raaci lahaa uu la socon lahaa takbiirat intiqaal uu la imaan lahaa isagoo imaamkiisi waafaqaya meel asagu uu ku kibaaran lahaana ma aha walidaalika uu iska kacay asagoo aamusan oo idaa sallama imaam imaamki haduu salaamo naqsado qaama masbuuq qofkii masbuuqa uu kacaya mukabiran asagoo kibaaranaya in kaana hadduu yahay halka uu fadhiyey mawdica juluusihi meeshii uu fadhiisan lahaa hadduu yahay wailaa haddii kale uusan mawdica juluuskiis ahayn falaa ma kibaaranayo ee uu iska kacayo asagoo aamusan fil asaxi wajka asaxnimada badan wallahu tacala aclam wsala allah wasalaa